xarabka daadka aan ku jirin qofku marka haddaba uu rabo lacag si aan ku shaqaysto oo kuu soo celiyo markuu ku yidhaahdo waxaan maqli jiray iyagoo yidhaha lacag qarda isi qardahu waa qardigii tan laakiin waa lacagta lagu shaqeeyo qof shaksi ama shirkad loo dhiibay waxaa ka soo baxee faa'iidada ana la qaybsado waxa shaqadaa la qabanayo ee qofii raasamaalka leeyahay qofna xooggiyo shaqada qabanayo hadday badeecad la gedgedinayo tahay qiraad iyo mudaalaba la yidhahdaa hadday dhul iyo beer laga shaqaynayo tahayna musaaqaad iyo musaarace iyo mukhaabara la yidhahdaayo waa baabkan baabka ka dambeeya labadaasi waxay wadaagaan hanti qof leeyahay baa qof kale inuu ka shaqeeya loogu dhiibayaa wixii faa'iide ee laga helana qayb baa la ahaanayaa si loo qaybsadaba laakiin marna waxa loo dhiibaya waa wax la lacagaynayo oo la gedgedinayo oo qiraab iyo mubaaraba wey marna waa dhul iyo beero laga shaqaynayo oo wixii ka soo baxa iyo midhaha beertaa dhaliisiya la qaybsanayo hadday geedaha waaweyn ay jaagan ay yihiin ee midhaha dhalayana musaaqaada la yihahdaa hadday beerta la beeraye la goosanayo ay tahayna musaaraca iyo mukhaabara la yihahdaa marka asalka way wadaagaan laakiin nooca camalka la qabanayo iyo waxaa laga shaqaynayaa kala duwan baabulqiraadku hadda oo waxyaabaha ugu badan ee hadda ganacsiga dadku ay ku shaqaystaan sharikaduhu sheerar bay qabtaan sheerarkana dad baa ka shaqeeya xawaalada dheh kuwa guryo u dhisan yihiin dheh kuwa badeecad iyo ganacsi ka shaqeeya dheh dadna waa shaqaalo shaqeeya dadna waa saamirey iyo sheerley weeye waxaa caadi hadda curfiga sharikaadka ah wixii ka soo baxa faa'iidada dadkii sheerlaha ahaa in qayb laga gooyo oo horta faa'iidada intaasoo kamida dadkii shaqaynaya la siiyo ee mas-uuliyadda iyo amaanadan iyo xilka iska lahaa marka axkaamta sharikaadka noocaasa la xidhiira labada qof ee shirkoobaya ee maal iyo xoog isku darsanaya iyo ribix iyo khasaare sida loo qaybsanayo koob kooban weeye maxaa qiraad la yidhahdaa wa an yadfaca waa inuu u dhiibo ilaa rajulin nin buu maalan u dhiibay xoolaad u dhiibtay liyattajira fiihi inuu ku ganacsadaadna ugu dhiibto o ganacsi ku sameeyo gedgediyo wayakuuna ribxu faa'iidaduna baynahuma ay u dhaxayso faa'iidadana ay wadaagaan dhaxaynta loogama jeeda waad isla egtihiine labadooda midba faa'iidada wax ku yeesha weeye ala kala badsan karaa sa arki doono waxa aan ka hadlaynaa waa nin xoola nin u dhiibay kii loo dhiibayna uu ku ganacsado ku shaqeeyo faa'iidada ka soo baxda haddii ay faa'iido dhalatana la wadaago haddii la khasaarana ninna xooggiibuu khasaaray ninna xooluu khasaaray oo de xooggii iyo waktiga laftiisu waa xoolo iyo maal wey hadday faa'iido timaadana sidii lagu heshiiyey baa loo qaybsan yaa caqdigaa geli kara labada qof heshiis loo aasa dhex mari kara waa kuwe yajuuzu waa banaan yahay min jaa-izi tasarufi qof maalkiisa inuu ku tasarufo u banaan yahay maca jaa-izi tasarufi inuu maal ku tasarufa ay u banaan tahay labadaasuu heshiisku dhex mari karaa ninka xoolaha dhiibaya in xoolihiisi dhiibi kara waa inuu yahay waa inuusan majnuun iyo sabi iyo safiih ahayn xoolaa waa xoolo uu leeyahay ama wilaayada maamulkooda uu leeyahay waa inay noqdaan qofka loo dhiibaye ku shaqee la leeyahay qof sharcigu beecshire inuu galo wax iibiyo wax soo iibsadoo tasarufa loo ogol yahay waa inuu noqdaa ilmo sabi iyo majnuun iyo safiih dee maalinka loo dhiibay noogu ganacsa lama dhihi karo marka wayajuuzu waa bannaan yahay maca min jaa-izi tasarufi qof tasarufkiisu bannaan yahay maca jaa-izi tasarufi qof kasta kaba maalka inuu ku tasarufo u banaan yahay labadaa qof baa heshiiskaasi dhex mari karaa waa intaa in laga helo alcaqlu wاlbuluugu wاrushdu saddexdaa sharti labada qofba in laga helo wey sixada caqdigu wa sharطuhu shardiga sixadiisu iijaabun wa qabuulu wey in heshiis dhex mara wey oo qofkana uu yidhaahda saasaan lacagta kugu dhiibi kana sidaa ku aqbala wey iijaabka iyo qabuulku waa halka caqdigu ka guntamo waana miftaax iyo albaabka furaha ah wixii lagu heshiinayo in laysku ogaado tafaasiisha qayb heshiiskaana gadaal bay ka iman doontaayo uu sharxi doonaa sida loo heshiinayo waxaana heshiiska noocan ah qodobadiisu xagga sharcigay ka xadidan yihiin waxna labada qof baa xad iyo masaafo loo ogolyahay waxa sharciga ka xadidan xaggiisu waa laba qaybood qaybay qasab tahay in laysla ysla sheego iyo qaybay mamnuuc tahay in lagu soo daro waxaa qasaba in laysla sheego faa'iidada saan u kala yeelanaynaa saan hadhow laysu qabqabsan waxaa qasaba in heshiiskii iijaab iyo qabuul la wada galo waxaa mamnuuca in la yidhaahda faa'iidada xooluhu waa qiraal ganacsi gelaya faa'iidadana nin keliya leh ama khasaaraha la qaybsanayaa lafihiisoon xoogga ahayn haddii xooluhu khasaaraan lafihii waad soo gudi in la yidhaahdo waa mamnuuca qaacidada sharciga in xooluhu laba mid bay noqdaan xoolo lafahood in la rabo oo faa'iido dhalin iyo xoolo faa'iido dhali kara laakiin khasaaro u diyaara laakiin lafahaygu ma khasaaraan faa'iidana waan rabaa lama ogola algunmu bilgurmi arriibxu bidamaani markii qof uu khasaaro u bareero baa loo ogol yahay faa'iidadu innaga laakiin suuqeena mid kalea ka jirto nooc mudaarabo khaasaa ka jirta lacagtaydii waa kuu taalo oo ku hayoad hayn iyadu ma gubato bishii rabiil intaa laeg baad iga siin iyadii ma gubato lacagtaa waa dayn bil baad iga siin ribo wey lacag daynoo lacag dhalaysa ribo wey lacag faa'iido dhalaysa waa la bixin karaa faa'iido laakiin laba waa inay khasaare u joog yihiin oo berri haddii khasaaro yimaado adadoo faramaran ka baxday aw diyaartay qasamaa khasaare inu kugu dhaco qadarka baa haya laakiin adu waa inaad diyaarta marka wa sharطuhu kow iijaabun wa qabuulun arrintaa waa lagaa rabaa wa kownu lmaali cinda shaaficiyati dhegayso waa inay yihiin xooluhu naqdan lacag khaalisan saafiya madruuban oo la diyaariyey oo la sameeyey macluuma alqadri intay la eg tahay la og yahay mucayanan oo farta lagu fiiqay musallaman ila ninka shaqaynaya loo gacangeliyey bijuزin qayb macluumin la garanayo oo min aribxi faa'iidada kamida kan nisfi nus baad leedahay oo kale waulusi saddex meelood meel baad leedahay oo kaleeto cinda shaaficiyati muxtarazaadkeedana qaybta dambuu ku sheegayaae mudaarabo waxaa shardi ah inay lacagta nool laguma geli karo raashin laguma geli karo dhul laguma geli karo badeecad laguma geli karo heshiiska marka la heshiinayo qofka waxaa loo dhiibayo waa inay lacag noqotaa keliya ko lacagtaasi asalkeedi waxay ahayd dahab iyo fida lacagtu lacag khaalisa waa inay tahayoo lacag wax ku jiraan ama si lacag qaldan u ah waa inaynan ahayn lacag saafi oo nadiifa ah waa inay tahay madruubana dawaabii hore waa la samayn jiray oo sida lacagta macdankaa loo samayn jiray lacag samaysan oo saxa waa inay tahay madruubanta hadda waxaa shabbahaya doolarka aan dhaqnayn lacagtan madruubka ahayn doolar aan dhaqnayn baa hadda magaalada ka buuxa soomayna arag isagoo kartoonna ah bahaarada lagala soo baxaa lasoo xadaa qandaraasi iyo lacag been oo la bixiyaa lagu soo qaataa bahad yaroo daasad iyo dawaa la daba wadaa waa la qoyaayo waa la xoqaa xoogay baa la kala qaataa su qof aragta baan u malanaya annaga waxay nagu soo martaa su-aalo diinta ma banaan tahay kaamay banaan tahay bay nagu soo martaa lacagta aan dhaqnayn iyo lacagahan feega ah mudaarabo kuma asaxdo lacag bugig iyo lacag aan dhaqnayn kuwan aan dhaqnayn bug maaha dawow waanu laga waxumaan qashin laga qaadine waa lacag registeraysadoo record laho hay-adahan iyaa loogu talagalaa kartoomada bakaarada marka waardiyihi iyo qaybiga kamida inti lala heshiiyo ba ama lasoo xadaa ama laga laga laga waa la dhacay laga dhigaa saasay magaalooyinku kusoo gashaa soo ma saas loo warqabtaan marka waa khiyaamo iyo tuugaa lagu keenay lacagtaa waa inay lacag saafiya oo lacagnimadeedu dhamaystiran tahay halkaa wuxuu ku saaray lacag feega iyo lacagaan dhammaystirnayn oon la wada diyaarinin iyo waxaan lacag ahayn oo dhan cinda shaaficiyati mudaaraba ma gasho halka mas'ale hore oo masala khilaafiya cinda alfuqahaai badeecada aan lacag ahayn mudaaraba ma lagu geli karaa masala khilaafiya wey oo badeecad iyo labada dukaan aan isku da dukaankana la wareegiyo dhoolkan la wareegiyo raashinkan iyo bakaaradan la wareegiyo aan qiimayno lacag ku qiimayno shaaficiya ma ogola soo xaraash bay ku leeyihin marka horo iyadoo kaa shakeen waxaa kala macluuma alqadri taa waa shardi lacagta ninka loo dhiibayo waa in waa in la yaqaana lacagaan tirsanayn lama ogola mucayanan lacagtu waa inay waatan tahay oo la garanayo lacagaan meeshana oolin layskuna wareejinin lacag unka magac oo tiro un la sheegay cinda shaaficiyati kuma asaxdo waad ka soo wada hadli kartaan caqdigu wuxuu dhammaystirmayaa lacagtii muatan marka la yidhaahdo musallaman ila alcaamili ninka shaqaynayana gacanta laga geliyey oo maamulkeeda iyo ka shaqaynteedii lagu wareejiyey halkaa hal mas'alay shaaficiyada diidan yihiin ninku lacaguu ku hayey oo ammaano ahayd oo isaguba uu sii hayey ama lacagaa dayn ugu lahayd mudaaraba ma kula geli kartaa cinda shaaficiyati la fuqahada qayb baaqol fuqahada hadda dunuubka islaamigii lacagta daynta madhabka waxay qaateena lacagaad nin dayn ugu leedahay mudaaraba waad kula geli kartaa bay qaateen madhabka waayo kaa iyagaa u fudud ninkay lacagta ka soo saari waayeen in mudaaraba ay u bedelaan oo ku shaqeen lacagtii ay dhahaan si xoolihiisa shaqaynayay ee kale faa'iidaday soo saaraan ay qayb ugu yeeshaan madhabkaasay qaateen midna ganacsatadu hadba qawlka madaahibtu isku hayaan ijtihaadiga midba ka furud bay qaadanayaan aada waxaa u jira wixii dhihi jiray talfiiqa kan xag ka qaado kan inna ka qaado kan inna ka qaado ba aada u fara badan bijuzin macluumin min aribxi faa'iidada sida loo qaybsanna waa inay cadda boqol intaa adaale konton baad leedahay er labaatan baad leedahay er soddon baad leedahay er konton baad leedahay toddobaatan baad leedahay boqol kiiba mid waliba faa'iidada saafiga ah waa in la yaqaanaa mukhtasaraadku waxaynan ka hadlin masaa'il kaleoo taa la xiriiro ma huwa ribxu ribxu waa imisa waa waxee ribaxa innaga hadda waxaan naqaanaa laba qaybood baa la yidhaahdaa ribxu marna waa duuduub marna waa saafi marna kharashaadkii baa laga jaray marna waa intaan kharashaadka laga jarin mushaarkii shaqaalaha kirooyinkii canshuurihii laaruushiyadii waxna intaa waxaa laga jaray shirkadu waxay sanadkan faa'iiday xisaab xidhkeeda waxna kharashaadka markii laga jaray waxaa soo haray cala saxiixi takaaliiftiiyo kharashaadka wixii ka soo haray wey saas darteed ribixa sida loo kala leeyahay waa la kala badsan karaa lakin waa in la isu ogiyo intaa maxaad ka fahantay falaa yajuuzu kuma banaana khilaalku calaa curuudin badeecad wa maqshuushin mid aan saad khaalis ahaynoo lacag feega iyo lacag buga oo been abuura kuma banaana wa sabiikatin dahabkiioo isku yaallo oon lacag laga dhigin oon madruub ahayna lama ogola walaa calaa an yakuuna almaalu xooluhu inay ahaadaan cinda almaaliki xoole aan lagu wareejinin ninkii xoolahaasaad ku shaqeen xoolihii xoolahaygaa ku shaqe anaan ahayn iyo xoolihii lama ogolade muxuu ku shaqeeyaa ee tasarufaa wixii baa haysta oo kownkaa kugu jiraane walaa walaa calaa ana liaxadihima midkood inay u sugnaadeen ribxu sinfin mucayanin ganacsiga wixii xoolahaada ganacsiga noocaasa laga helo anaa faa'iidadiisa leh wixii intaa laga helana adaa faa'iidadeedana lama ogola ganacsigan dhar iyo raashin laga shaqeeyo wixii dhar laga helana anaale faa'iidadeeda wixii raashin laga helana adaa faa'iidadeeda lama ogola laakiin faa'iidadoo isku wada jirta waa in la yidhaahdo waayo waxaa laga yaabaa kana inuu faa'iide kana uusan faa'iidin ninkii shaqaynayeyna haddii mid la yidhaahdo adigu kaasaad faa'iidada ka baxda leedahay kiibuba xooga saari kii kalena u gacan bidixayn masalada waxay shabaadaa musaaracadii qayb ka midoo dhulkii la beeran jiray baa lagula heshiin jiray dadka beertan beer anaa iska leh wixii ka soo baxa dhinacaa wixii ka baxana anaa iska leh dhinacaa kale wixii ka baxana anaa iska leh waa diiday nabigu sal ly slam waa arrin wuxuu isku dhexdaysan yaho midna uusan wax gaara ah aanaysanaynin si uu ninkana si fiican ugu shaqeeyo ninkana inta fiican uusan u dooranin walaa cashrata daraahima toban shilin adaa iska leh kadibna ribaxaan qaybsanaynaana lama ogola ninkan mudaarabada ku shaqaynaya ribixi adiga aniga nusba nusus baan u leenahay laakiin intaan la qaybinin boqol kiiba shan adaa lagu siin lama ogola boqol shan boqol toban ama qadar go-an oo lacaga intaa qofka ha laga siiyo kadibna ribixi ha la qaybsaa lama ogola waayo kanna shaqadiisii percentage-ka iyo boqol kiiba intaa ribaxi abuu ku helay kanna xoolihiisii percentageku ku helay lacagtan dheeraadka maxaa lagu qaadanaya lacagtan dheeraadkaa waa baad lama ogola mid yar kaa qasmin marka ninku laba labada wuu isku darsan karaa sharika iyo mudaaraba waa isku darban karaan labadeenna laba lacagood aan isku darsanna shaqadiina anigu aan yeesho shaqada intaa ha la igu siiyo wixii soo baxa inta kalena nin walba xoolihiisu intay ahaayeen ribixooda ha qaato dhib ma laha waayo waxa hau qaatay ee horeyna shaku ku qaatay adiguna xoolahaagii kuwiisa marka hore isaga ka shaqaysanay xoolihiisi iyo ribixoodana isagaa lahaa adi ribixaagii intaana ninkaasaad u ogolaatay inta kalena adigaa yeeshay unbay akhirkii tegi saa darteed mudaarabo keligeedna waa noqon kartaa mudaaraba iyo mushaaraka isu tegeena waa noqon karaan walaa calaa ana aribxa kullahu ribxoo dhanna liaxadihimaa midkood baa iska leh in lagu heshiiyana lama ogola walaa calaa ana almaalika ninka xoolaha leh baa yacmalu macahu la shaqaynna lama ogola waxaan la ogolayn oo kale lacagtan ku shaqeen faa'iidadii soo baxdoo dhanna adaa iska leh waana qiraad iyo ganacsi lama ogola hadaa dayn wey mar haddaaba faa'iidada keliga adiga ku shaqaynaya leedahay in reer somaalka waxaan khasaare u gelaya ilan ganacsi markaan ka dhigno faaidaya khasaare ujoog baan ahaan lahaa khasaare ujoog baa tahay faaidada xoog kuma lihin lama ogola waxaa kaloon la ogolo lo aan ahayn caqdiga iyagu waa heshiis qiraad iyo mudaarabo wey faa'iidadoo dhanna markaan ka shaqeeyey kadib ninka xoolaha leh baa iska leh deetaa caqdiga uma baahana caqdu tabaruc wey xooggaagii baa tabarucaysaa oo sadaqaysanaysaa walaa calaa ana almaalika yacmalu macahu ninka xoolaha lahaabaa igala shaqaynayana lama ogola qiraad mudaaraba ma noqoto haddii wax lagu ogolaado ninkiina aada la shaqaynayso taasoo kale mudaaraba lama yihaahdo waa ijaara asalkeedu waayo xoolaa ninkii lahaa joogo oo idankan iyo tasarufkan iyo maamulkan isagu leeyahay siday ka dhex shaqaynayo isaga xooggiisii xaggeen la geeyey xoolihiisii riix baa loogu ogolaaday adna xooggaagi riix baa ku qaaatay ninkan xooggiisiina ninkan xoolaha wax ku leh xooggiisiina aw ninkana xurriyad uma shaqayn karo ninkana xooggiisii hadur iyo bilaash buu noqonaya saas darteed ama nin ajiirahoo ninkan la shaqeeyo mushaar qaatan noqon hadduu commishinku siiyo wax kuu gartana heshiiskiinu ka mid noqdana waa mas'alo caqdi aan mudaarabiya qiraad ahayn way caqdigaas wa wadiifat lcaamili ninka xoogaa ka shaqaynaya shaqadiisu atijaaratu wa tawaabicuhaa ganacsi iyo wixii raaca wey binadari maslaxadda inuu eego iyo walixtiyaai xoolaha raasamaalka inuu u dadaalo saynan ku khasaareen uu ka shaqeeya faaida lagu helaa habeen iyo maalin usoo jeedo falaa yabiicu ma gadi karaa biqabnin khiyaamo iyo qiimo qiimo dhac kuma gadi karo aan daruuro keenaynin suuqii alaabta qiimahay ka joogtay midaan ahayn baan ku gaday alaabtii de khasaar khasaarad khasaaraad lugaha ku raasatay wey ama qiimahay kugu joogtay baan ka yar ku gadi dee khasaaraad waa dooratay wey xoolahana dad baa iskale ammaanadu ma keenaysa saas walaa nasiatin daynna laguma gadi karo haddaan markaa curfi keenayo jirin way xoolo dayn lagula tegey inay soo noqon allahu aclam waad ma dayni sida loo bixiyey uma soo wada noqoto saas darteed halkudhigii ganacsatadu muxuu noqday deyn maanta maya berri haa waagii beryaba halkay ku dhegantahay sooma maanta maya maanta ma dhamaato weligeed markii berri la gaaro waa maanta maanta maya berri haa saas darteed deyni sida aalibka ah ma soo wada noqoto walidaalika ganacsigu daynta kuma fiicna daynta ixsaanku waa fiican tahay laakiin inaad badisa ma fiicna waayo intaad xoolahaaga haysato waa haysataa si ay u tasaruftaan hadday gacan kala galaan marka damba gar iyo baryootan bay in badan kaa gaari walaa yusaafiru lama safri karo waddan kale lama aadi karaa bilaa ibnin inan la-aan haddaan heshiiskiina ku jirin fasaxna uunan ka helin ganacsigii uu magaaladan kaga shaqaynayay maanta kambaalan u wareejin ma dhihi karo iskagama wareegi karo ama halkan aan ka tegay oo south african ganacsi kale ka furay oo meeshan wayar xumaatayo iska tasarufo iska guur ninkii oo kula ogeyn ama xoolaha lahaa ile meesha meesha uu kugu ogaa asalkana ninka xoola markuu kuu dhiibayo ku waxaa weeye berri hadduu adsii weyda suu kaaga qaadan lahaa inuu dad ka yaqaan inuu layman ku xiran yahay inaadan meesha kaga xoog badnayn halkaa ganacsatadu waa aasaasi ninkaad xoolaha udhiibayso meeluu kaaga xoog badan yahay xoola looguma dhiibay yidhahdaan oo beri warkacad ku yidhahda waa ina iska celin kartaa haddaabaad xoolihii iskala guurto meel reerkiina khaas u ahayd la tagto oo xataa uusan kaa soo doonan karin kadaba dabatagii uu ka cabsado baa dhici imani saas darteed baa laleeyahay uusan raalli ka ahayn oo meeshii heshi ganacsiga aan ahayn ulama guuri kartid iyo wanaxwi daalika wixii intaa lamid aho ninka maaliga ah darar ku keenaya falow sharata caleyh hadduu shariyo an yashtariya inuu soo iibiyo haddii ninkan xoolahan uu kuu dhiibay waxaad ka ganacsanaysana aad ka heshiisaan xoolahan ganacsigan dhar keliya geli raashin geli xoolo nool geli dhulal keliya geli gawaari geli guryo geli haddii aad ku heshiisaan wax mucayana oo gaara ganacsiga xoolaha waxaanayn lama gelin karo heshiisku ma noqon karaa waxaa la eegayaa waxaad ku heshiiseen ma wax suuq leh oo caadiya ah oo la helo oo laga ganacsan karaa hadday jawaabtu haa noqoto ninka shardi uu ka dhigan karaa hadduu wax naadira ah oon badanaa la helin ama marar badan la waayo yahayna lama ogola shardigaa in la xiro waayo ninka inuu ku socdo wax naadir ana shardi looga dhigaayo waa lugooyo wey lugooyo iyo cunaqabatayn wey cunaqabataynna lama ogola falaw sharata calayhi hadduu u shardiya an yashtariya xintatan qamanti inuu gado oo fayaxana uu shiido uma wayukbiza uu raashay rooti u bedelo waxaad ganacsigaad ka shaqayn karta keliya waa qamadii soo gad ha la shiido foorna ha la geliyo rooti ha loo bedelo rootiga gada wax kale ma qaban kartid aw gazlan ama waxyaabaha dumaha iyo xargaha la samaynaya dhar la samaynayo duntoodii ah xarga la samaynayo waxyaaba saasoo kaleete keliya oo fayansuja uu markaa sameeyo wayabiica gada taa un ka shaqey buy oo anlaa yatasarafa xoolahan muusan ugu tasarufin ilaa fii kadaa waxaa maahani wahuwa casiizu lwujuud helitaankiisuna ma badno waa yarya aw laa yucaamila alcaamilu ninka ka shaqaynayay inuusan ganacsi dhex marin oosan la macaamilin ilaa zaydan hebel maahane alaabtaad ka shaqaynayso shirkan heblo meelaan ayn kama soo qaadan kartid buu ku yidhi fasada caqdigii waa fasaadaya waayaan waxaan cunaqabatay wey wuxu hadduu yar yahay ama shaqo keliya oo isdaba joogta waxaan ahayn ma geli kartid uu yidhaahdo ama cidaan heblo ahayn wax kama qaadan kartid de ninkii berri meel uga fiican buu heli karaa waxaana ganacsi kale uga fiican buu heli karaa xoolihiina ku xifdiyo ribxna ka raadiyo kani waxaa weeye waa cunaqabatay ninkan baahidiisu inaad ka faa'iidaysan waxayna sabab u noqon isna inuusan ribxin ka dhowna lafiina ay khasaaraan saa darteed caqdiga saasa lama ogola xoolahaagii baa lagula ilaalinayaa sharcigu oo heshiisyadaad gelayso heshiisyada ay badan tahay inay ku khasaarinayaan ama ninkaa khasaariya maynas gelinayaan ay haalibu danni ay tahay baa laguu diidaya waa sida naftaada loo ilaalinayaa sharciga xoolahaagana loo ilaalinaya faxayu fasada si kastaba ha noqotee nin baad heshiiseen xoolihii baad u dhigtay shaqadii buu galay caqdigaad gelayseen faasid buu ahaa gebigiisaba shuruuddii baa wax dhibnayd waxaan la ogolayn baad ku heshiiseen ama caqdigu wuu fiicnaayee gadaal baa laga jebiyey ama isagaa jebiyey ama adigii baa jebiyey oo caqdigii fasada ninkii shaquu qabtay caqdigii uu ribixa nisbada ku qaadan lahaana faasid weeye maxaa la samay shaqadii dhacday dhibkii ku dhac ribixii waa yaallaa caqdiguu ribixa ku qaadan lahaa waa caqdi faasida wax kaleoo lagu heshiiyo go-aan ma jiro almudaaraba alfaasida ama alqiraadu alfaasid maxaa lagu samaynayaa faxaydu fasada goortuu caqdigu faasid noqdo idan tasarufna uu kaa haysto nafada waa fulayaa tasarufu lcaamili ninka shaqaynaya tasarufkiisi iyo beyciisi iyo shirahiisi iyo ganacsigiisu waa fulayaa biujrati lmili isagoo kale intuu ku shaqeeyuuna ku shaqaynaya nin mushaarlu uu noqonaya ribixa waxba kuma laha wa kullu ribxi oo dhanna lilmaaliki ninka xoolahala iskale xoolaha waxay faa'iideen oo dhan adaa iskale muddadii uu shaqaynayay ninka shakadaa qabta maxaa mushaar u noqon lahaabaa suuqa lagu celin guddigii ganacsatada iyo suuq aqoontaa loo geyn waxa sicir suuqa ee mushaar loo bixiyo baad faraha ka saari saasay noqon haddaan xoolihii waxba faa'iidinna isaga mushaarkiisi uu leeyahy ribx baa lahaa soo maa isaga xoogiisii mushaar luu noqday inaada ribxdiy inaada ribxin isaga waxba kama quseeyo ilaa idaa qaala almaaliku ninka xoolahale inuu horay u yidhi oo heshiisku meeshuu ka xumaaday ay ahayd aribxu kulluhu li xoolaha ribayo dhanaa iskale heshiisku meeshuu ka xumaaday hadday ahayd ribix oo dhan maaligaa iskale xoolahana ku shaqee falaa shaya lilcaamili ninka shaqaynaya waxba male wayo xooggiisa nisfu tabaric sadaqaystay waay oo ninkan bilaash baan ugu shaqaynaya ha see ku dhacday adaa ogolaaday xoolaha ku shaqa wixii faaidana anaa iskale haye nin weyna soo caaqil soomaadan ahayn ha mukalaf soomaadan ahayn ha mukrah la qasbay miyaad ahayd maya so aduu ma ogolaanin ha maalkaaga waad sadaqaysan kartaa soo maa ha xooggaaga sooma sadaqaysan karti ha adaa sadaqaysa xooggaaga in isaa ma moodayn isaa ma moodayn halabay ku taallaba xaqan bini aadamka xoolihiisa kuma qaadan kartid xoogaad sadaqaysatay walidaalika oo waxay culimmadu igu celceliyaan nin baad shaqo u qabatay shaqadii isaga waxaad u tusaysaa inaad mutabaric taho fii sabiil illahi u qabatay waxoogay commission qarsoon inaad qaadatana waa rabtaa aad bay suuqa uga dhacdaa nin baa nin hawl u dirsanaya alaab buu gad leeyahay qaraabiya saaxiib iyo sibay u ahaayeen magaada alaabtii buu usoo qabanayaa qiimuu nimankii kula soo heshiin isagana qiimihii ka yar badan buu intaasaan ku hayaabuu dhihi isaga nin maslaxadiisa ka shaqeeyo alaab usoo qabtay buu isaga dhigayaa sawirka meeshana waxooga lacagu rabaa inuu ku qaato labu rabaa in lacagii horena waa rabaa midna iyo abaal bilaashni wuxuu u qabtay abaal inuu ku yeeshana waa rabaa labadaas ma gasho marka ama nin shaqaysanayo wax goo xaqiisa goosanaya noqo ama nin xoogiisii tabaruco abaal gelaya ilaahay dartii aan noqon laakiin wejina ilaahay dartii baan ka noqon wejina hoosta waa kaga qaadan khiyaanadii musuqmaasuqa lama ogol ninkaas saasaa loo diidaye wamataa fasakaw caqdigani waa caqdi jaa-izu tarafayna labada qolo mid walba waktiguu doonuu ka noqon karaa laakiin marka laga noqdo waxaa dhici karta xoolihiioo meel dhaxda a maraya qaarna badeecad tahay qaarna kaash tahay bal caqdigii ka noqotay maxaa la samayn wamataa fasakahu goortii uu fasakoo heshiiskii ka baxo axaduhumaa midkood baa heshiiskii buriyey ko warni arintiis waa soo afjaraysa aw junna uu waashay mid baa birdibiyo maryaha dhigtay aw umiya calayhi aw waa miyir beelaybo maankii baa ka tegey waa miyir leeyaha qofki infasaka alcaqdu caqdigii waa fasakmayaa labadan xaalee dambe iyo markii la fasakayba kadib maxaa ka dhalanaya fayalzamu lcaamila ninka lacagta ka shaqaynaya waxaa waajib ku ah tandiidu ra'si lmaali rasulmaalkii inuu soo cadeeyaa waajiba tandiidku waa lacag in looga soo dhigo waa lasoo kaash garayn wixii dhulaha waa lasoo gadgeli wixii gaadidaha waa lasoo gadgeli wixii badeecadaha waa lasoo gadgeli wixii waa la soo sifay waa la soo xidhay xisaabihi kaashkiiya lacagtii marka la keeno dee markaasaa la kala bixi ayib haddii muran yimaado oo hadhow la isku qabsado lacagtaad ii dhintay misay ahayd intaasay ahayd ma ahayna intaasay ahayd haddii la isku qabsado ko walaanihu lacagtan ku shaqaynayo waan kuu celiyey iyo iimaanay celin baa la isku qabsaday xoolihii khasaaraa ku dhacay baa la isku qabsaday way khasaareen xoolihii daacad umaada shaqaynin oo khiyaanaad samaysay baa la isku qabsaday oo dex ganacsi iyo xoolo markay yimaadaan ay ragga dhex maraan waa la isqabqabsan isqabqabsiga wixii markhaatila waa la gartay wixii la isu qirana waa la gartay waxaan markhaati lahayn caddayn na lahayn laysuna isuna qari waayo maxaa la samayn wاlqowlu hadalka fasmiga kama dambaysi qowl اcaamili ninka xoolaha ku shaqaynayay hadalkiisaa la qaadi ay maca yamiini dhaarbu ku dari muxuu ku qaadi fii qadri ra'silmaali raasalmaalka intuu la ekaa imisuhaa haddii la khilaafo caddaynna la waayo ninkii xoolaha hayay hadalkiisaa la qaadan dhaar buusa ku dari o wa fii raddihi inuu soo celiyey waayo yadhu yadu amiinin bay ahayd yadu amiininna ninka xoolaha gacanta koye amiinkaa la dhaariyaabaa nidhio albayinatu cala lmuddaci way ka baxsan tahay dhaar buu ku dari xoolihii inuu celiyo u soo celin ilaahay ka yaab warniyo ilaahay ka yaab xoolaha goormaad ii soo celisay waryaas anigii maalin heblo kuu soo celiyey kuu dhiibay kuu tiriyey soo waxaa saa loo leeyahay badanaa ninku ninka wuu aaminay xoolihiisi u isagaa isna ammaanu ku shaqaynay dadkuna asalku markay ammaano u macaamilayaan in badan dad kale ma raadiyaan hadaa shalay ammaano uu dhiibto aaminaya haddana ereygiisun baa socon hadda war ninku way khiyaanaya taasoo kale inaan qaacidadu markay timaada la tixgelinna nabiga ayna baray sal slam ninkii ninka beerta ku sheegtay ila yii markhaati ma haysa yidhi maya war adigu isagaa le maya aabbahay baan ka dhaxlay beerta ha ku dhaartaa la yidhi suuq ilahu ninka waa nin faajir oo tuuga wy nin dhaari celin maaha nin kitaab ka gabanaya oo baal la yara uu celinaya maaha wuxuu nabigu laysa laka ilaa daalika intaa waxaan ahayn weli dhaarun baad ku leeda wixii kale aakharaad ku kala garbaxaysaan marka khafasl khusuuma weeye wاlqawlu qawl اcaamili fii qadri ra'si اmaali wa fii raddihi iyo fama fiima yaddaci wixii uu sheegtay ku dacwoodo oo min halaakin xoolihii inay xadgudub la-aan ku halaagsameen xoolihii markabkii degay bay saaraayeen xoolihii tuugtii dhacday ama gaarigii gadoomay ee la biliqaystay bay saaraayeen xoolihii dhulalkii la dhacay bay ku jireen alqwl qowl caamili fii ma yaddaci min halaakin waa la dhaarin laakiin wa fii ma yudacaa calayhi waxaa lagu sheegto min alkhiyaanati wuxuu isdabamariyey haddii lagu soo dacweeyo daacadu maadan samaynin oo lacagtii waxbaa isdaba barisay oo ribixii qayb baad qarisay ina war alla say ahayd oo daacadan usoo gudbiyey wixii waa kan iyo may waxbaad qarisayo lacaga jirin baad isticmaashayo kharashaad aan jirin baad soo dallacdayo waxa kharashaad ma wada noqon karaano badda haddii la galana waalqawlu qawlu lcaamiri bima yudcaa calayhi min alkhiyaanati dhaar ba ku dari inaan waxba samayno wain ikhtalafaa hadday isu khilaafaan fii qadri ribxi lmashruuqi ribxi shardigee lagu heshiiyey intuu dhannaa waraab boqolkiiba konton iyo konton baan ku heshiinay maya boqol kiiba soddon baan lahay iyo maya boqol toddobaatan baan lahaa waa la isu qabsaday caddayn lama hayo markhaatina lama hayo see loo kala siin tan waxay kala mudnaayeen ma ahano waa waxay u sinaayeen ribixa taxaalafaa labada way dhaalan mid walba waa muddaci waana muddacaa calayhi mid walba waa muddaci waana muddacaa caleyh saas darteed laba muddaci markhaati hadday helaan la galay maxaaladaan markhaati la haynin nin walba dhinac buu ka yahay muddacaa caleyhi wax lagu sheeganayaa walyamiinu calaa man ankara waxay ku timid ninkan caamilkii wuxuu leeyahay waxaad ii ogolaatay tusaale ahaanba qofkiiba konton riix inaan qaado yaddaci inuu ninkan ogolaaday isna waa inkirayaan kan kalena wuxuu sheeganayaa waxaad ii ogolaatay boqolkiiba inta ma ahayn buu kana leehay kullun yaddaci cala taani wuxuu ku sheeganayaa in heshiiskii uu la galay uu sidaa ahaa kana waa inkirsan yahay mid walba dhinac waa ka muddaci waxa isaga uu sheeganaya marka la waana muddaca calayhi ka kale wuxuu sheeganaya marka la haddii markhaati la waayey labada waa muddaca calayhi inkiray mala xal wasfigii yemiinta lagu mudanayey bay wadaagaan kuwaniba wuxuu u dhaaranayaa inuusan kaanis u ogolaanin ama intaa u ogolaanin basantajka buu kitaab ku mari kana kaa inuusan intaa u ogolaanin buu kitaab ku mari mid hadduu cabsado kii dhaartay warkiisa ala qaadan warqadda la kala caddayn ma noqon haddii laysu qirsan yahay haa haddii la isuga qirsanayn oo la yidhahda saxiixan ma saxiixin ee beenta isagaa soo samaysa maxaad samayn way dhacdaa warqadan mana qorin mana arag mana saxiixin waxbana kama jiraan saxiixayga waa loo ekeysiiye fojari wey inuu saxiix ma ku caddayn kartaa marka haddaad ku soo caddayso warqaddu inay sax tahay oo u saxiixay markhaatigiina waad heshayba hadduu warqadda qiro waa iqraar inkaar bay ka baxday saas darteed hadduu warqadiina qiro iqraar weeye haddii markhaati loo helana bayino weeye ninkan iqraarna ma yaalla bayinana ma taalla marka maxaa soo haray taxaalafaa way isla dhaaran ayib halkaa waxaa weeye masalo si mubaashira ka aalib fiqin inaad u fahamtaa u baahan tahay wey markaas taxaalafaa xaqu wuxuu ku sugnaadaa imaa bilbayina buu ku sugnaadaa haddii la waayay bilyamiini buu ku sugnaadaa ninka muddacaa calayhiga waxaa lagu sheeganaya hadduu dhaarto saqata canhu haddii xoolihii la isku sheeganayay ribixii labadaba dhaartaan kanna inuu nus leeyahay saqatat kanna inuu nus leeyahay saqatat malxal waxaa loola dhaqmayaa kalmudaarabati alfaasida ujratmil baa ninkan la siinaya dhibaa ninkan iskale ayib ribixa goor baa la yeeshaa masalada waa masalo ganacsatadeenu ay u baahan tahay masalatulmudaarabana khaas kuma aha laakiin shirkadahoo dhan bay khusaysaa walaa yamliku lcaamilu caamilku yeelanayo xisatahu qeybtiisa min aribxi ah ribixa ah, ilaa bilqismati in la qaybsado maahan mudaarabadani waxaa asal ah saddex mas'alo baa masalada laba masalo ka horeysa aan ku fahansiiyo kow goormaa ribx la helaa markii ra'samaalkii la helo intaa la shaqaynayey inta ra'samaalkii laga wax ka maqan yahay wax ribxa ma jiro sadqaad caqdi baad gashay waxbaad ribxday mid kalaad gashay waxbaad khasaartay mid kalaad gashay waxbaad ribxday isku soo celceli horta labihii buuxi markaad lafaha buuxisa kadib baa ribx yimaadaa qadiyaddaa markaad fahanto qadiyadda labaad ribixaa yimid laba xaaladood buu maraa marna xisaab buu maraa marna qaybsi buu maraa waa la xisaabiyey xisaabtii waa la xiray haddii markaaba lagu kala baxo ninkan lafihiisi iyo faa'iidadiisii qaato heshiiskii iyo ganacsigiina lasoo afjaro ishkaal badan ma keento xataa haddii xisaabtii un la xiray oo ninkan xoolihii qaada ninkanna wax ku mashquulo dayn uu ku leeyahay wey ishkaal ma laha laakiin mas'ala taalitaa jirta oo ribix la qaybsaday iyo shirkad sii socotay wey shirkaduhu inay sanadkii qaybsadaan xisaabtii intay xiraan ribix faa'iida la qaybsado shaqadiiyo raasamaalkiina halkii kasii socdo baa masaa'il badan ka dhashaan mas'alada waxaa ka dhalata ribixii qayb ka mida ah oo shirkadda loo reebay ma raasamaalkii gelu mise ribax meel yaallo wey manaa shirkaduhu waxay sameeyaan basanteg baa meel la dhigaa sowma had waxyaaba dhacdooyin iyo loogu talagalay masalada hadda inooma tala laakiin waa masalo fiqhi o marar badan murankeedu suuqyada ka yimaado barcentageka la dhigay ee shirkadii ku jira aniga adigana inaga wada go-ay adigu raasamaalka aada lahayd aniguna ribixa aan lahaa ribaxaygii barcentage duubduub kamida baa lagu reebaysay shirkadda xisaabteedii si haddii waxyaaba yimaadaan iyo ma ribixaan la qaybsanin weeye maxaa lagu samayn markaasa maalkii baan wax ku leeyahay maadaama ribxaan lahaa qayb kamida ah la reebay lacagtiina lacagta ku jirto shaqaynaysa waa masalo waa masalo muran badan ka dha ka dhasho masalada haddii inagana kusaysa waxaa weeye shirkadii xisaabtii waa la xidhay ribxii iyo faa'iidadiina waa la ogaaday shaqadii baa sii socotay ribxii oon la qaybsanin baa ganacsigii labaadee la galaa la khasaaray ganacsigii waa l waa khasaaray ribxii waa yaalaa xisaab ahaan wuu u yaalaa oo waraaqa ahaan waa u kala haysanaa lacagtaa khasaartay ribixii horeenaan qaybsanin ma laga kali oo raasamaalkii baa la buuxin oo khasaaruhu min aribxi buu ahaadaa intay ribax jiro ma ribaxa khasaare ee dambaa lagu dari mise kani waa lacag gaaraho raasamaal kale oo ka madax banaan oo shaami shirkada ku jirana wada shaqaynayaan shaaficiyada waxay leeyihin masale khilaafiya weeye fidixa xisaab xil laguma milkiyo qayb baa lagu milkiya haddaad qaadatana waa milkiday haddaanan qaala qaadaninna waa ribix shirkadii ku jiro hadday khasaarta lafaha lakada xisaabtan dambaa khasaarta tii hore waa la ii xiray lacagtayda aniga waan rabaa khasaarahan dambe uu ka dambeeyey lagaa yeeli maayo shirkadda waxay ku leedahay shirkadaha ribixoodu bilqismati baa lagu milkiyaaye bilxisaabi watandiidi laguma milkiyo ama biduhuuri ribxi walidaalika waxay dhahan ribxu labada marxalo duhuurun wa qismatun wey duhuurku waa cala alxisaabi walawraaqa inuu ka muuqda intaa in la faa'iidey qismaduna waa in la qaybsado haddaanan ribixa markaa la gaare qaadanin shirkadiin buu dhex wareegiyo weli lafihiunba waardiye u noqon khasaarihii yimaada lafihinbu ilaalin haddaad qaadatana dee caqdigaa lagu kala baxo kani caqdi jadiida buu noqon waxaan idinaya suurada uu ka hadlaya mualifku ilaa xad inay caddaatay oo waadextay baabulmusaaqaati musaaqaadkani iyo baab yaroo fasalka musaaraciya mukhaabara ku jira waxaan nidhi qiraabkay wax wadaagaan waa hanti raasamaal oo nin leeyahay nin kalena ka shaqaynay markii hore badeecad iyo ganacsiya lacaga yahay hadda waa dhul iyo beero dhul iyo beer nin leeyahay baa ninna ka shaqaynayaa xooggiisii miraha soo baxayna wax la isku yeelanayaa oo oo kaleeta beerihii baynu laba u qaybin beero geeda tallaala oo hadda midho dhaloo in laga shaqeeyo la waraabiyo oo la geed qaado oo la bacrimiyo waxyaabahaas u baahan iyo mid dhul banaana oo in la beero u baahana beer marka midhaha la goosto geedkeeduna baaba iyo geley iyo beriis iyo wixii lamid ah qabadii iyo wey kuwan beerta banaan ee la abuuraya ah mukaabara iyo musaaraco fasalka soo socda wey geedaha la waraabinaya musaaqaad la yihahdaa min sakaahu waa waraabiyey min asaqyi waraabi wey beeris kaama rabto adiga waraabin iyo ka shaqayn bay kaa rabtaa ninkan beer moosuu leeyahay beer cambu uu leeyahay beer timiruu leeyahay beer cinab uu leeyahay mid liin uu leeyahay mid babay uu leeyahay kuwaas kalaa musaaqaad la yidhaahdaa musaaqaadkaasi geed kasta oo isaguna jiraya mirana dhalaya waa lagu geli karaa cala alqowli alqadiimi lishaaficiyi qowlka jadiid madhabka ahna maya cinabka iyo timirta keliya wey wax kala lama ogola taa axkaamteeda dhegeysa marka tasixu way ansaxdaa musaaqaadku biman yasixu qiraaduhu qofkuu qiraad ka bay ka ansaxdaa calaa karmin geed cinab iyo wanaklin geed timireed khaasatan gaar ahaan kuwaasoo maqru tallaalan oo geedo tallaalan oo dhulka ku yaalla ah adoon aan ilaa muddatin buuna soconayaa heshiiska musaaqaadku yabqaa fiiha shajaru geedku uu jiri karo wayusmiru haaliban sida badanna uu midho dhalayo bijusin qayb baad ku shaqayn macluumin la yaqaano oo min asamarati midhaha ka soo baxaa ka ulusin saddex meelood meel wa rubucin afar meelood meel kal qiraadi sidii qiraadkii oo kaleeto wayamliku samarata midhaha waa milkiyaa biuhuuri inuu soo baxo oo u bislaadaad ku milkin in la soo gooya maaha waa farqiga udhaxeeya qiraadka iyo musaaqaadka halkan wuxuu ku leeyahay dhowr arrimood shuruudiisu guud ahaan waa shuruudii qiraadka aad ku soo martay midka labaad geedaha musaaqaad lagu geli karo waa cinabka iyo timirta keliya kuwa kale kaleo dhan maxaa loo diiday ala qawl jadiid iyo madhabku waxay yidhaahdeen asalka musaaqaadku waa calaa khilaafi اqiyaasi qiyaaskiibay khilaafsan tahay ko fa yuqtasaru calىa maa warada fiihi nasu wixii nas ku soo arooray ama wixii qiyaas qawiga lagu ilxaaqin karo baa lagu kaabsan timirta waxbaa ku soo aroorayo khaybar bishari maa yakruju minaa bu nabigu kula heshiiyey cinabkuna axkaamtii sharciga intaan naqiinay waxay timir qaadatuu qaataa hadday zake tahay hadday ribo tahay hadday axkaamteeda tahay waxay timir qaadatuu qaataa waxba ka reebi mayna marka timir iyo cilin ma kala haraane shabah badan baa ka dhexeeya israaci wixii kale sow ma aha asalkii calaa khilaafi lqiyaasiha baan ku diidnay qolada ogolaatay shaaficiyada qaybo badan oo kamid ah waxay leeyihiin salowsa asmaa geedahani waa geeda la beero oo tallaala marka laga shaqeeya miray dhalaan midhahana waa la intifaacsadaa wasfigaasaa timirta iyo cinabka lagu ogolaaday geed kastoo wasfigaaloo babay dheh moos dheh cambe dheh wax walba leh waa la ogolya dhib ma laha kaasayna madaahibta culamada muslimiinta u badan yihin midda labaad geedka waa inaadan tallaalaynin geed tallaalanay haddii kale musaaracadii way shabihi muddada lagu heshiinayo musaaqaadku ninkan shaquu qabanaya ujeeddadana waa miraha miruhuna geedku ka baxaa muddo badanaa geedku jirayo mirada dhali kale waa inay tahay si shaqadiisii ay uga mira dhasho haddaad muddo kula heshiiso muddadiina uusan waktigii gaarsiisanayn waxaa weeye bakti wey ninka xooggiisa inaad isticmaasho berina wax la-aan dirta aad wey qayb macluuma waa inay tahay ninka wuxuu ku shaqaynaya qayb midhaha ka mida oo baasanteja geeda gaara maaha boqolkii intaasaad leedahay in la yidhahdo wey wa wadiifatu shaqada uu qabanaya ninkan caamilka ee shaqaynaya an yacmala waa inuu ka shaqeeyo maa fiihi salaaxu amarati wax kastoo midhaha uu ku wanaagsanaanayo ka talqiixin in la bacrimiyo wey wa saqyin in la waraabiyo wey wa tanqiyati saaqiyatin geedaha hoostooda in la nadiifiyooo la faloo la xaaqo wey wa qaطci xashiishin mudirin geedkii dhibaya ee ka dhexbaxa meesha waa in isagana geeda qaybteeda hoosiyo sirideeda hoose tanqiyatu saaqeetan inuu nadiifiyo wey wixii cawsiya dhibee ka dhexbaxee dhibaya midhahana waa inuu ka faloo ka gooyaa shaqadaasuu qabanaya beerta wuu waraabin beerta wuu ka fali waxaan geedaha ka hoos baxay geedaha nadaafadoodii wuu ka shaqayn kii in la qallaco aan labalabacrin iyo u baahdana wuu qallacaya geeduhu midhaha dhalee waa weyni waa dhadig iyo labood dhadig iyo laboodkoodana waa laysku qallacaa waa taqaanaa si loo qallaca sooma xooluhu waxay ku dhalaan dhadig iyo nafleydu dhadig iyo labood isu tegey geedahana waxay miro fiican ku dhalaan inka kan laboodka ah la ursiiyo qaabab kala duwan ha loo ursiiye kan dhadigaa la ursiiye miraha dhalaya qaar waa la dilaaciyaa oo geedka meel kamida baa kii laboodka laaninta laga soo gooyo kanna meel laga dilaaciyo baa la dhexgeliya qaar kamida ah, ubaxooda inta lasoo qaado baa lagu dul lagu daadiyaa siyaabo kala duwan baa loo sameeyaa haddana isbedelo badan baa beeraha lagu sameeyey oo buufin iyo wax lamida ah. wixii midhaha ku wanaagsanaan lahaa talqiixa kaasaa la yidhahdaa marka talqiixu waa kaa la isku qallacaye ama geedaha waaweyn bacrimiska u noqda wey وعalى الmaalk ninka dhulkale iyo beertalena waxaa laga rabaa maa yaxfad اصلa geedka jiritaankiisa asalkaa ah, wixii jiritaankiisa baaqi yeelay ka binaain ka binaa'i xaayiin in beer loo dhiso meel loo dhiso wey geedka cinabka oo kaleeto waxbaa loo dhisaa si kale kuma baxo hadda nimanka cinabka beeraha cinabka aad uga ganacsada geedaha cinabkaa layn baa loo tallaalaa laynlayn marka la tallaalo silig baa loo dhisaa laynkaa geedka laga tallaalayo silig dheer oo samaysan baa loo dhisayaa sidaa waxyaalaha dharka lagu wadho oo kaleeto u samaysan geedkiina waa laga dhex tallaali kaasuu ku bixi hareeraha laga guri jiridaa weynaan kor buu u bixi siligaa loo sii dheeray sanadkan marka la goosto intii laamahee midhaha bixisay oo dhan baa la jari siligaa lala siin uu soo bixi haddana markaasuu midho dhali cinabkaa geedaha ayuu u baahan yahay oo rasmi ah oo intaasoo kharasha ay gelayaan ninka geedaha le waa laga rabaa waa ninkan berri markuu iska taga baaqi noqonoo jiraya wey wa xafri nahri in ceel loo qodo ama ama keligii soo biyaha gaadhsiin lahaa loo soo qodo ninkan biyaha ku soo dayntiisa iyo ka xidhitaanka waktigaa lagu leeyahay meeshii biyaha soo qaadi lahay iyo matoorkii biyaha gami lahaa iyo ceelkii biyaha laga soo qaadi lahaa ninka geeyo beertana baa laga rabaa ninkana dukaasmaba ka bixi karaba ninkan nadaafadaa iyo midhaha hagaajintiisun baa laga doonaya walcaamilu ninka ka shaqaynaya amiinu waa nin aamina gacantiisuna yadu amiini wey fain habatat hadday sugnaato khiyaanatuhu inuu khaain yahay usan shaqadii sidii la rabi u qabanaynin waxay syar daba marinayo hadday caddaato dumma ilayhi waxaa lagu dari mushriku nin ilaaliya nin ilaaliyaa lagu dari kharashkiisana isagaa laga goyo lianna almusaaqaata caqdiga musaaqaatku laazimatun waa laazim midna kama bixi karo laysa liaxadihimaa faskha midkoodna ma fasakhi karo oo caqdi laazimu arafayn ilaa uu dhammaado xataa dhimasho kuma buro kal ijaarati ijaaradu lamid waa ina iman ayib fain lam yataxafad haddaanu is-ilaalinin bilmushrifi ciddaa kor meelaysa ka warqabta hadduusan isku ilaalinino ninay dayntaaba ka hamaansan uu yahay isaga shaqada waa laga joojin ko isujira calayhi waxaa lasoo ijaaran man yacmalu canhu ay badalan canhu isaga bedelkiisa qof ka shaqeeya baa lagu soo kirayn kirada qofkaa lagula heshiiyana wixii isaga usoo go'i lahaabaa laga goy wuxuu soo hadhuu isaga waa beerta ma soo geli kartid qof baa lasoo kiray ka shaqeeya ujraa lagula heshiina ujradaasaa hadhow qofkii loo goyn xisadiisaa laga goyn ila shaqadiisii buu qabtay sida isagaa aamin noqon waayey hadhow wixii usoo haru yeelan kaasi waa geedihi dhulkii banaanaa ee la beeranayay ee qabankii iyo beriisii iyo galley iyo laga beeranayey imasagadii yaryaraydiyo laga beerayey iyadana waata faslu fi lmusaaracati iyo walmukhaabaraatina ku dar shaaficiyadu waxay isku khilaafeen musaaraca iyo mukhaabara ma isku mid baa mise waa kala labo in badanoo iyaga kamida waxay ku tageen musaaraca iyo mukhaabara inay isku mid tahay masale baxi fiqi muqaaran ahna fuqahadii shaaficiyada badridiin ibni jamaaca baa risaalo ka qoray markii ishkaalkeedu ku batay xilligiisii dadkii uu bixiyey tanqiixu lmunaadara bitaصxiixi mukhaabara risaalayaaba mabuuca man dhowr iyo soddon bej miya isaga wax saasa lamida weeye eeford marka laga dhigo risaalo yar wey shaaficiyada qaar waxay dhaheen mukhaabara iyo musaaraca waa kala laba maxay kala yihiin laba way wadaagaan midna way ku kala duwan yihiin dhulka maalin nin baa iska way wadaagaan shaqadana nin kalaa qabanaya way wadaagaan waxaan la beerayo midhaha abuurkaee wax lagu beerayo yaa bixiyaan dhahayna haddii ninka dhulka lahaa bixiyana musaaraca la yidhahdaa haddii ninka caamilka a ah bixiyana mukhaabara la yidhahdaa saasaan dhahaynaa bay qaarkood yidha isagaaba ku shigay alcamalu in laga shaqeeyo fi lardi dhulka laga shaqeeyo fii bacdi maa yakhruju minhaa waxa ka soo baxaya qayb kamida beerta beer ka shaqee wixii ka soo baxaad qayb leedahay in kaana albadlu abuurku hadduu yahay min almaaliki ninka dhul sumiya waxaa lagu magacaabaya musaaracatan baa la dhahaya wka o min alcaamili ama abuurka ninka shaqaynayaa keenayo isaga abuurkii la imanaya sumiya mukhaabaratan baa lagu magacaabaya wahumaa labaduba bailataani waxba kama jiraanoo ma ansaxay beertan beer anaa midhaha kuu dhiibi ama adigu abuurka keenso waxa ka soo baxaad intaa boqolkiiba saddex meelood meel yeelo ama nus yeelo ama saddex meelood meel ani waxba kama jiro waa xaaraan waa qowlka jadiidkaa ah imaamu shaafici qowlka qadiimkaa imaamu nawowi iyo fii akara min kitaabin rawdaha iyo sharxu muslim iyo ku dooranayaan rag badanna ku tegayaan waxay leeyihiin walmukhtaaru jawaazu lmusaaracati walmukhaabarati labadaba inay banaan tahay wy dawaahirta nusuustana saasaa u dhow marka qowlka ay in badan oo fuqahada shaaficiyada ka qabaan baa raajix inay labadaba banaan yihiin rag badan baana kitaab ka qoray shaaficiyadii hore kamid ahaayo sida ibnu khuseymiye nawi soo gurinayo kitaabbuba ka qorayba ibnu jamaaca ka dambeeyeyna kitaabbu ka qoray daara iyo ibnulmundir iyo rag badan oo shaaficiyaha sidaa qaba iyo asxaabulwujuuha ilaa nawawiyna saasay rajaxeen marka qowlkan daahirka madhabkaa daliil ahaan waa daciif wey ilaa an yakuuna inuu yahay baynabna khayri geedaha timirta ee musaaqaadkan kusoo maray bayaadun cadin wain kasura haba batee hadday meeshu asalku geeda la waraabinayo tahay dhul badanoo cadiin oo banaan oo iska banaan oo udhaxeeyeyna warkadna beer la yidhaahdo waa la ogol yahay liannahu yajuuzu tabacan maa laa yajuuzu istiqlaalan kan waa taabici wey taabicnimona waa la ogolaadaa waxaan keligii la ogolayn baa loo ogolaadaa fatasixu musaaracatu calayhi dhulkaa banaan ee geedaha waa udhaxeeyaay in la beero lagu heshiye way asixi tabacan lilmusaaqaati cala nakiili geedaha timirta ee la beerayo ee la waraabinayo ee laga shaqaynayo ha raacda haddii la yidhahdo lagu lamaaneeyo bishari heshiiska geedaha in la horreysiiyo kana lagana lagaga lifaa wain tafaawata almashruuط haba kala duwanaada waxa la isu shardina siin doono fi lmusaaqaati walmusaaracati tanna boqol kiiba konton qaado tanna boqol kiiba labaatan waxay kasoo baxa qaado haba la kala duwa hadii la rabe bishari an yabtaxida alcaamilu waxaa shardiga cidda ka shaqaynaysa hal inay tahay fi lardi wanaxiiri dhulka banaan iyo dee geedaha wayacsura inay adag tahay ifraadu nakiili in geedihii gaar lagaga dhiga bisaqyi waraabin walbayaadi inta banaanna bilcimaarati dhismo oo ay isdhibayaan dhismihi iyo beertan isma geli karaan la yihahdo wa yataqadama lafdu musaaqaati waa inuu horeeyo fayaquula saaqaytuka wasaaractuka waanlaa yafsila baynahumaa waa inuusan kala saarin labada heshiiso wayna laba shay oo kala taagan noqonin walaa tajuuzu mukaabaratu iyadu maba banaana mirihiina adugu ku dara dhulka been in la yidhaahdo tabacan lilmusaaqaati taa waa qowl daciifa baa nidhio asalkeedu way banaan tahay axaadiistii raabic ibni khadiijiyana sidaasay tilmaamaysaa waxaa nabigu diiday markii axaadiista laysku ururiyo waxaa weeye beertan dhulka leh beertan beer nin kastaba abuurka ha keene dhinacaa wixii ka baxana adaa dhinacaa wixii ka baxana lama ogola laakiin wixii inooga soo baxa boqolkiiba intaasaad leedahay qiraamka iyo musaaqaadka waxba kama duwana nabiguna ma diidin calayhi salaatu wasalaam iyadoo sidaa loo macaamiluu dhintay sida xadiid badan ku sugan riwaayaadka xadiidka u adag ee raafic ibni khadiijna sidaasay kulmayaan isugu imanayaan marka caawa halkaan isaga daynaynaa habeen dambe iyo baab baan ka bilaabi doonaa sala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam